بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaan kusoo jirnay baab amar baan kusoo dhex jirnay wuxuu yihi musanifku baabu fi ana alamra hal yaqtadi اlficla calى اlfawri am laa wuxuu kanu baab u yahay fi ana alamra amarku haddii wax lagu amro wax lagu faro hal yaqtadii ma keensanayaa alficla ficilkii in la sameeyo calى اlfawri si deg deg ah in loo sameeyo am laa mise ma keensanaya miya taasa baabkan halkaan looga hadlaya awaabtii markii horeo soo hormartay ayuu daba socdaa oo dee looga hadlahayey masalatulamr iyo kitaabu اlamr looga hadlahayo wuxuu yidhi marka masaladan waa masale iska dhib yar amarku haddii amar yimaado oo ligee war waxaa samee ma markiiba inaad samaysaa lagaa rabaa mise dib waa isaga dhigi kartaa masale iska dhib yar wuxuu yidhi idaa warada hadduu musanifku wuxuu yidhi abu isxaaq shiraazi wuxuu yidhi idaa warada almru amarka hadduu soo arooro oo yimaado bilficli ficilna lagu amray muطlaqan xaaluu yahay mid sii daysan oo furan muxuu ka furan yahay wuxuu ka furan yahay can ilqaraa'in fi lfawr inaad degdegto aw taraakhi inaad dib u dhigto inta waa ka dhertiran yahay wey amar muطlaqa wey isqini ma baa lagu yidhi tusaale ahaan isqini ma biyo waraabi baa lagu yidhi al'aana laguma dhihin bacda saacana laguma dhihin maxaa lagu yidhi biyey waraabi baa lagu yidhi aabahaba inta kula hadlay wuxuu yidhi ama hooyada yaa wuxuu ku yidhi isqini ilmaa biyey waraabi al'aana ma dhihin al'aan hadday maxay tahay waa qariino kutusaysa cala alfawr soo ma ah deg deg bay kutusaysaa hadduu ku yidhahdo bacda saaca ama qadin hadduu ku yidhahdana hee taarikhay kutusaysaa wax calaamadoo xaaladoo kutusaysa ama ha noqoto qaraa'in xaaliya ama maqaaliya ha noqoto meesha ma taallabuu ku yidhi musanifku idaa warada اlamru amarku hadduu soo arooro oo siiqadii ifcal ahayd bilficli ficlina lagu amro muطlaqan amarkaas oo ka idlaaqan oo ka sii daysan oo ka dabarla oo ka calaamadla taakhiir iyo maxaa leey deg deg labadaba wajaba horta waxaa waajib ah alcasmu inaad ictiqaadiso alcasmu waatan hore usoo sheegnay wajaba alcasmu alictiqaad waa inaad ictiqaadiso ood qalbiga geliso cala alficli ficilka inaad samaynayso cala alfawri sida degdeg horta qalbiga inaad geliso masaladan waxaa weye waa ictiqaad ficilka weli lama gaarin la soco markii lagu yihahdo waxaa samee laba shay baa lagaa rabaa wey marka koowaad waxaa wey inaad qalbiga geliso ictiqaadiso waxaa lagaa rabo inay waajibkaas kusaana horta waan ictiqaado aaminsan labo maxaa lagaa rabaa ficilka inaad la timaado so laba arrimoo kala duwan maaha labadaa arrin halka wadaadku kaga hadlahaya amarka marka eh, laga hadlahayana sidaasaa ku hoos jirta marka wajaba waxaa waajiba weye marka koobaad inaad go'aansato alcasmu inaad go'aansato ictiqaadiso qalbiga geliso calى اlficli ficilkii inaad geliso calى اlfawri si degdegow si degdega inaad maxaa la yidhaahdaa aad markiiba u ictiqaado ilaahay baa wuxuu ku yidhi aqimi الصalaa aati zakaa maxaa la yidhaahdaa sumi ramadaan baa lagu yidhi horta waajibkaas inaad inuu waajib yahay oo ilaahay kaa rabo oo rasuulkiisu kaa rabo horta waa inaad ictiqaadiso aaminto tilaawada koobata taasaa laga hadla kamaa madaa sidii ku socotay buu yidhi oo tagtay fi lbaabi qablahu baabkii kan ka horreyey sidii ku tagtay sidii baabkii kan ka horrey baabki kan ka horreyey muxuu ahaa baabki ka horreyey wuxuu ahaa ana alamra yaqtadii he alficla maratan waaxidatan aw takraar ayuu maxaa la yidhaahda ahaa wey marka kaasaa waxaa ku jirtay in idaa waradat siiqaة اlamri he idaa waradat siiqaة اlamri liijaami calى ficli wajaba alcasm calى اlficl taa way waxa laga hadlaya baab ka horreyey waxay ahayd inaad horta aad ictiqaadiso ood go'aansato qalbiga geliso taasay ahayd hal yaqtadi ma keensanahayaa weeye hal yaqtadi اlamru wey marka hadda hal yaqtadi اlamru amarku ma keensanahayaa alficla samayntii ma keensanahaya calى اlfawri deg deg inaad u samayso faarat اlqidru baa leeyahay dherigu waa waa xumbeeyey oo waa karo waa butaacay baa markii dabka inta lagu shido uu bato ayaa waxaa la yidhaahdaa faarat اlqidru dherigii waa waa butaacay oo maxaa la yidhaahdaa ishee ama biyahaba oo kale oo loo isticmaalo marka hal yaqtadi haddaan mar soo ictiqaadinay amar inuu isaaran yaho amar layga rabo oon go'aansaday ee amarkaanu ma keenahayaa weeye inaan ficilka markaba sameeyo hal yktadi اamru amarka macna mesha waa ka xadfan yahayde wahal yaktadi ma keensanaya alamru weeye alficla ficilku ma keensanayaa cala اlmafcuuli maxaa leeya cala alfawri deg deg loo sameeyo deg deg in loo sameeyo ma keensanaya amarku ficilka in deg deg loo sameeyo wuxuu yidhi bunyat waxaa lagu dhisahayaa wey bunyat hadda nooma soo hormarinin mas'ale lagu ishaaro iyo faacil lagu ishaaro ficilkan buniyat laakiin waxaa laga fahmayaa maxalka wey buniyat buniyat اlmas'alatu mas'alada waxaa lagu dhisahayaa wey buniyat اlmas'alatu mas'aladan oo ah hal yaqtadi اlamru alficl calى اlfawr waxaa lagu dhisahayaa cala takraari soo noqnoqoshadii baa lagu dhisahaya soo noqnoqosho soomaanan soo marin haddii wax lagu amro ba inaad soo celcelisaa isqini ma biyo haddii lagu yidhaahdo ama qum lagu yidhaahdo inaad istaagi soo celceliso oo waraabintii biyi soo celiso maqasab bay ahayd mise hal mar baa lagu kaaftoomaya waan soo mara alaysa kadalika tanna sidii baa lagu binaynahayaa buu ku yidhi ayb marka iska fiiri fain qulnaa haddaan dhahna buu ku yidhi ina alamra amarka wax lagu amro lagu faro yaqtadii wuxuu keensanaya atakraar soo celcelin buu keensanaya haddaan dhahno calىa xasbi istiaacati hadba sida awoodda calaa xasbi ee calaa qadar wey alistitaaca sida adigu aad u karto hadba buu u soo noqnoqonaya haddaan dhahno wajaba waa waajibahayaa weeye ficilkii calى alfawri deg degan u saytu marku waajibahayaa haddaan dhahno oon ku dhisno masaladii ahayd alamru yaktadi calى takraar calىa xasbi istiطaacati hadba sidaad u awood al istiطaacati maxaa laga waday hadda wixii daruuriyaado markaad wax cunayso markaad masquul gelayso markaad seexanayso markaad qof la hadlayso waxyaala noocaasa markii laga soo reebay he maxaa lagaa rabay waxay ahayd inaad la timaado sooma ahayn ou socdo salaada aad u taagnaato soona aad waddo seke aad waddo siyaam aad waddo saas buu ahaa xaalku ahaa wey tii baa marka laga hadlaya marka haddaan saa ku binayno wuxuu keensanaya wajaba cala alfawr markiiba waa inaad samayso wey isqini maa markii lagu yidhaahdo waxaa weeye markiiba waa inuu degdado biyo la soo ordo ma sii fadhin kartid kaba ma gashan kartid kabaan raaraadsanaya iyo toosh baan raadsanaya waxbaa raadsanaya adigu wixii hawlihiisaa biyihii koobkii aad raadiso biyihii soo shubto wixii layrkoo wixii biyahaas sababkooda inaad hawlgashaa lagaa rabaa mar haddii aabbaha iyo hooyadaa ku yidhaha isqini ilmaa ixdirni alwuduu weyse iisoo diyaari waxa wey wax kale oo shaqaa maxaa la yihahdaa iyo jatin baan sii gelahaya taleefon baan kusii hadlahaya waa sii seexanaya ah, midna ma jirto deg deg waa inaad ula timaado maxaa dhacay cilaynaya shiiraash wuxuu ku yidhi لأن الحاaلة الأولى xaaلada koobaad daakhilatu xaaladda koobaad waa kee markii saa lagu amro lagu yihah isqini الma amarkii waa ku laazimay waana ku qabtay adiguna waad ictiqaadso qalbiga waad gelisay aabbaha iyo hooyada inay amar ku fareen oo waajib kugu tahay inaad aطeecdo waa amar macruuf iyo wanaag wey maha macsiya maaha ilaahay inuu ku amray hawshaan rasuulku inuu ku amray alayh salat slam qalbigaa waadgir waa aamintay labo waxaa weeye ficilka inaad la timaadana waad u istaagta wey ficilkaa marka aad la imaanayso wuxuu leeyahay xaalado iyo wakti buu leeyahay lanna isqilima markuu le wakti baa bilaabanaya alaysa kadalika waktigaasu daqiiqad laba daqiiqo saddex daqiiqo afar daqiiqo nus saac hal saac laba saac saddex saac xaaladuu noqonaya xaaladihii wey wax marka hadda laga hadlay wuxuu kale ana xaalat aluula xaaladda kood waa kee afka markay ka soo baxdo lgu isqini ilmaa waa xaaladda koobaad wey daqiiqaddii koobaad ba wey wuxuu ku yidhi daakhilatu waxay gelaysaa fi istiaacati inaad kartay gelaysaa isqini maa markii lagu yidho biyo iiki lgu ama qum lagu yidhi daqiiqadda ugu horayso xaalal uula ah waxaa weeye inaad ficilkii la timaado weeye waxayna gelaysaa istiaacadii ba gelaysaa inaad karto inaad istaagto biyaha aad keento bay hawsh keenaysaa xaalatulula falaa yajuusu marka ma bannaano weeye ikhlaa'uhaa ikhlauhaa in laga marnaysiiyo falaa yajuusu ikhlauhaa in laga marnaysiyo xaalatulula in laga marnaysiiyo min alficl ficilka laga marnaysiiyo isqini maa markii hooyadaa ku tira aabbaha ku yidhi ilaahay rasuulkiisa ay ku dheheen aqiim salaat ila salaaddin waqtiga taagan yahay inaad xaaladda urta daqiiqadda ugu horaysa inaad ficilka ka marnayso ood iska sii fadhido iska sii seexato laa yajuusu daqiiqadda ugu horaysa waa inaad ficilka la timaado ficilka ku buuxiso lakiin waa iska sii fadhinaya oo iska sii joogaya lagaa yeeli maayo falaa yajuusu ma banaana ikhlaauhaa in laga marnaysiiyo xaaladdu ikhlaau damiirka xaaladda u celinaysaa min alficli ficilkii iyo samayntii shaqadii in laga marnaysiiyo ma banaana buu ku yidhi taasu waa haddaan ku dhisno ana alamra yaktadii atakraar haddaan ku dhisno wey markaba deg waa inaad ula timaada xaaladda horena waa lagaa rabaa wain qulnaa haddaan dhahno xaalad laba wain qulnaa haddaan dhahno maxay tahay takraar ma keensanayo wain qulnaa haddaan dhahno ina alamra yaqtadi maratan waaxida hal mar baa lagaa rabaa haddaan ku dhisnana oo qowlkii baa masalada ku jiray fahal yaqtadi ma keensanahayaa weeye fahal yaqtadi اlamru amarka ma keensanaya fahal yaqtadi dalika macnaha oo fawrka ma keensanaya amarka fahal yaqtadi dalika cala alfawri am laa ma keensanahayaa wey fahal yaqtadi ma keensanahayaa dalika arrintaas ayada ah ma keensanahayaa fahal yaqtadi dalika eh, alamru ma ficilkii oo la samey falyaqtadii almru dalika oo ficilka alika waa in ficilka lagu celiyo daalida waa in lagu celiyo ficilka waa in lagu celiyo falyaqtadii ma keensanahaya alamru ma keensanaya dalika oo ficilkii ma keensanaya cala alfawri si degdega miyuu u keensanaya am laa horta waxaan nidhi hal mar buu keensanayaa masalada waxaan ku binaynaynaa alamru yaqtadii hee maratan waaxida markaa ayada oo keligeedoo layga rabo ma marka afka amarku saa uga soo baxaa layga rabaa mise dib baan usii dhihi karaa marka waa cad yeelata markasoma kale fahmin hadda fiih waxaa ku sugan bu ku yidhi wajhaani laba wajhi baa ku sugan oo leedahay liasxaabina annaga asxaabtana asxaabu shaafici u sugan usuuliyiinta u sugan ayaan leenahay buu ku laba wajhi ayaan ka leenahay haddaan ku binayno amarku yaktadii maratan waaxida haddaan ku binayno ficilkii ma keensanahayaa fawr am laa laba wajhi baan ka leenahay buu ku yidhi axaduhumaa waxaa weeye annahu amarku laa yaktadii ma keensanahayo alficla ficilka marka cala alfawr si deg dega ah uma keensanahayo weji halkaasuu maray waxay dhaheen hal mar baa nala ka rabaa laakiin deg deg ma ahane dib baan isaga dhigan karnaawo waثaani midka labaad waxaa weeye annahu amarku yaqtadii waa keensanahayaa daalika kaas oo ficilkiya calى alfawri si deg deg u keensanaya labadaa weji baan qabnaa buu ku yidhi labadaa weji marka hadda kala raajixinaya cidda qabtan oo kuu kala sheega waa iska dhib yarta wa huwa waxaa weeye midkan dambe oo ah ana ana alamra yaqtadii calى alfawr ah amarku yaqtadii alficl calى alfawr ah waxaa weeye huwa qowl sayrafiyi wey sayrafi abubakar wuxuu dhintay saddex boqol iyo soddonkii saddex boqol iyo soddonkii shiiraasi de waa ka horey qarniga afraad rubixiisii hore ayuu dhintay shiiraasina eh, wuxuu dhintay saddex boqol iyo afar boqol iyo iyo eh, toddobaatan iyo lixda meelahaas marka aad buu uga horeeya marka waana shaarix lirisaalati imaamu shaafici imaamu shaafici kitaabu risaala ninka sharxay weeye culummada shaaficiyada iyo usuuliyiintu waxay yidhaahdaan kaana min aclami naasi usuuli اlfiqi bacda shaafici ninka usuul uga aqoonow buu ahaa bacda shaafici sida daraaddeed qaarkood waxay ku magacaabaan shaafici saqiir inuu yahay risaaladana ugu sharxay wey wakadalika waxay yidhahdaan kaana aclam annaasa biaqwaali wa maqaasida imaamu shaafic imaamu shaafic ujeeddada iyo danta ule meeshuu tooganaya ninka uu fahmidda og ayuu ahaa wey raximah allahu tacala raxmatan waasic marka nin noocaasa ah ayuu ahaa wey kitaabka laakiin sharxu risaala ma hayno kitaabka sharxu risaala ma hayno wey wahada mima nasaf inaanan kitaabu risaala aanan sharxiisa aimadaas ay sharxeen oo wakhtiga ku bixiyaan maanta aanan haysan waxaa weeye waa khasaaro weyn oo nagu dhacday nasal اlah salaam ayb wuxuu ku yidhi waxaa qaba sayrafi baa qaba abubakr baa qaba warqaadi abi xaamid baa qaba qaadi abi xaamid ayaa raggaasaa qaba way axmed ibnu bishri waa la yidhaahdaa abu isxaaq caamir ibnu bishri alqaadina waa la yidhaahdaa marwas marwaruudi waa la yidhahdaa ayb in la khafiifiye in la adkeeya labadaba waa jira waa jirta asaguna waa culamada shaaficiyada oo waaweyneyda imaaman bu ahaa way asaguna wuxuu yidhi labadaas ragga culumadaasaa qaba weeye qowl saddexaad baa jira uusan soo rarin shiraasi uu isaga tegey oo abubakr baqilaani iyo ay qabaan iyo khayrkiisba ay qabaan oo ah natawaqaf waan ka istaagaynaa kaasaa saasa iyo kaasaa saasa midna dhihi mayne waan ka istaagaynaa qolo yirina waa jiraan w qolo yirina waan ka istaagaynaa waa jiraan ilaa bidaliil daliil samuuy anigu waa istaagnayna qolada ayada goraya gabal u dhacay wuxuu ku yidhi hadduu kala rajaxaya eh, shiraasi hadda iska fiira abu isxaaq shiraasi wuxuu yihi wal midka hore oo ah annahu laa yaqtadi alficla cala alfawri ah ayaa asaxu kaasaa waxaa weeye asaxiixa fayoobid badan buu ku yidhi kaasaa asaxa weeye ayib kaasaa asaxa buu ku yidhi maxaa dhacay لأنa qowluhu qofka maa qowl اqاa'ل wey لأنa qowluhu qowl اqاa'ل ee qowl اlaamir midka wax amrahaya uu yihahdo ifcal uu yihaahdo yaqtadii wuxuu keensanahaya oo dalbanahaya اqtidaa bimacnaa طalb aliqtidaa bimacnaa waxaa weeye iqtada haddaad maqasho bimacnaa طalba wey yaqtadi bimacnaa yadlub uu dalbahaya iqtada yadlub isku macno لأنa qowlu qowl اqاa'ل o qowl اlaamir uu yihahdo ifcal uu ku yihahdo siiqadaas uu isticmaalo yaqtadii ee yadlub wuxuu dalbahayaa weeye iijaad اlficli in ficilkii la ahaysiiyo iijaad in ficilkii la ahaysiiyo oo la keeno lanno marka lagu leeyahy aqiimi salaa waxaa lagaa dalbayaa ficil salaalaya inaad la timaado markuu lagu leeyahay sum markii lagu leeyahy waxaa lagaa dalbaya ficil asiyaam inaad la timaado marka lagu leeyahy isqini ilmaa waxaa lagaa dalbayaa ficil ahee inaad warow iyo biyo inaad keento biyo aad soo dhaamisa lagaa dalbaya fcal لأna qwli qowl اqayl qowl اamir ifcal kr yqtadi wuxuu keensanayaa iijaad اficli ficilkii inaad ahaysiiso weye min hayri taksiisin ayadoon lagu khasisin oo lagu gooni yeelin bu ku yidhi bizamn اأwali samanka koobaad wey zamn awl hadda waa isla fahamsanna ila taha wuxuu ahaa daqiiqadii ugu horeysa markii isqinilma hooyadaa ku tira ama aabbaa ku yidhi daqiiqadii ugu horeysa oo hadalku marku dhamaad ku xigtay hada zaman اأwl zamanka koobaad waa kaw لأن qwl qاaئل ifcal yqtadi wuxuu keensanaya iijaad الficl ficilka inaad ahaysiiso ood samayso wixii lagaa dulay min غayri takhصiiصin ayadoon lagu khaas yeelin wey lagu gooni yeelin biزamن الأwli zamanka hore weeye duuna الثaanي midka labaad sokadiisa wey laguma kala doorsiin oo laguma dhihin zamن الأwل zamن الثaaniye waxaa weeye waa hawsha waxaa la yihahda waa lagaa un rabaa baa lagu yirow inaan ficilka la timaadaa lagaa rabaa lakiin goormaan la imaadaa daqiiqadda koobaad labaad saddexaad hal saac kabacd nus sac kabacd laba sac kabacd wakti laguma xadidin wey saas watiguma xadidin raba inu ku yihahdo faidaa waktigii bu yihahda saara uu ahaado alma'muuru wey qofka la amray faidaa saara alma'muuru qofka la amray hadduu mumtailan mid fartoomay bilficli ficilka mid fartoomay oo la yimid hadduu aado fii zamaani اlawali zamanka hore weeye wajaba waa waajibaya an yasiira inuu ahaado mumtailan mid la yimid oo sameeyey bilficli ficilki mid la yimin fi zamaan اثaani samanka labaado war daqiiqadda ugu horaysa haddaanahay haddaan ficilka ku dhaqaaqo oon la imaado ma ahay qof fartoomay oo ficilka ku dhaqmay oo amarka u fartoomay haa weeye zamanka labaad iyo daqiiqadda labaad iyo saacadda labaad haddaan la imaadana hee waxaanahay mid ficilka fartoomay oo la yimid marka fartoomadii fartoomidu daqiiqadda ugu horaysa haddaan la imaado ficilku waa la imid daqiiqadda labaad haddaan la imaadana he ficilku alla marka maxay hawsha isugu tagtay imaatin imaatin waa isugu timid marka wax waktigoo naloo xadiday ma jira bura inuu ku yidhaahdo warkaana timir laf baa ku jirtay warka asaga waxaa weeye timir laf baa ku jirtay far baa ku goda faidaa saara hadduu ahaado wey kee weeye waa qofka ma'muurka oo la amray wey faidaa saara alma'muur mumtailan mid fartoomay weeye bilficil ficilkii wiya mid fartoomay oo ku dhaqmay fii zamaani alawal wakhtiga koobaadu hadduu yahay mid ku dhaqmay wey war haddii markii isqani maa lugila adbiyhi la soo orado horta ficilkii iyo amarkii ma fulisa ha waa fuliyey w mumtasil baa tahay w waan garanay aye wajaba sidoo kale waxaa waajibaysa wey an yasiira inuu ahaado ma'muurku qofka la amray mumtailan mid fartoomay oo ku dhaqmay bificli ficilka mid la yimid wey fi zamaan اثaani zamanka labaad waa la yimid haddaan hal sac kabacdi biyihii keeno hata maxaad gu canaanaysaa biyihi hadda waa keenay w inaad canaananto it biyaha maxaad mar hore u soo ordi weyday waxa wey aq iguma lihid wey biyihii waan keenay waa la iga rabay waana keenay wey warka isaga ah ayuu shiraazi leeyahay lakin warka isaga ah war maxaa la yidhaahdaa timir laf baa ku jirta sababtu maxay tahay waxaa weeye marka amarka lagu siiyo amarka xaajo iyo dan iyo baahi baa keenaysa wey tusaalahaan marki lagu hadda isqini ma markii lu yidhaahdo qofkan oon iyo haraad baa hayo wey waa oomanya biyahaanu baahi u qabaa wey wuxuu keenayaa amarku marka inaad markiiba aad biyihii keento wey waxaaba laga yaabaa haddaad tirahdo waa iska sii jooga hal saac bacdi baan keenay inuma naftu ka dhacdo alayse kadalik tan waa dhicnid daaba dhici kartaba marka amarkan maqsuud iyo dan baa laga leeyahay amarku maqsuudkiisi marka waa inuu fuliyo oo guto oo haddaba lala yimaado waxaa kaloo shareecada lagu yaqaanaa haddii sabab la helo musababku inuu ku dhego ah, sabab haddii la musababkiina inuu markiiba ka dhasho hadduusan qariino kale oo dib loo dhigayo aysan jirin inuu markiiba ka dhasho ayaa la yaqaanaawo marka Eh, waxaa ka dhalanaysa hore aan u soo marnay waaa kaloo ka dhalanaysa hore waxaan u soo marnay amarku iijaab buu keensanaya markii la shiraasi wuxuu soo rajaxay in ay bannaan tahay in lagu canaanto oo lagu ceebeeyo oo tawbiiq iyo canaan iyo dhalecayn lagu yaha soomaanan soo marin ah, hadda marka haddaad amarkii aad tiraa fawr ma keenahayo laakiin wujuub buu keenahayaa basa wujuub buu keenahayaa basa laakiin deg deg ma keenahayo hadda waxaa lagu leeyay muxuu faa'iideeyey marka haddii qofkiiba iska fadhiyo oo qofkii wax loo diraba iska fadhiyo iska sheekaynahayo oo meeshaan indhaha uu caddaynaayo oo danihiisa iska gudanayo iska seexanayo iska quurinaayo eh, maadam amarka muxuu faaidey wax u faaideye ma jiro amarku waajibba ay saaran wey lakin waajibka goormaan gudanaya markii aan doono wey alaysa kadalik saasa ka soo baxaysa wey marka hawsha qowlka asaga oo hore axaduhuma anahu eh, qowlka labaad anahu yaqtadii eh, cala alfawq qowlka labaad oy qabaan sayraf iyo qaadi uu ka soo raray qowlka asaga ah oo aaniga ah hada huwa maxaa la raajix wey saxiix kaasaa xoog badan kaasaa xoog badan loona badan yahay laakiin qowlka hore uu yiri anahu laa yaqtadii alficl cala alfawr uu yihi qowlka asaga waa qowl ay ragga qabaan laakiin waa laga xoog badan yahay waa laga xoog badan yahay lakiin culamaa qabta waa sida uu kuu sheegay ka socon faslun faama ida warada اlamru muqayada bizamani nadarta waad fiirinaysaa fain kaana الzamanu yastaqriqu اlcibaadaةa kasawm fi shahri ramadaan lazimahu ficluha calى اlfawri cinda dukhuli اlwaqti wain kana الzamanu أwسع min qadr الcibaadaةi kaصalaaةi الظهri ma bayna الزawali ilى an yasira ظil kuli شhayin miثlah wajaba الficl fi أwli waqti wujuba muwasacan fasal kale u gudbay oo isla masaladii calaaqala leh muxuuna yahay haddii uu amarkii qaydan yahay oo zaman iyo wakti ku qaydan yahay wey hadda waxaa laga hadlay kii hore muطlaq buu ahaa alaysa kadalik kii hore muطlaq buu ahaa faama ida warada اlamru amarku hadduu soo arooro yimaado muqayadan mid ku qaydan oo ku dabran oo ku xiran bizamani zaman buu ku qaydan yahay wakti buu ku qaydan yahay wakti gooniya lagu xiro waktigaasaa lagu yiri samee wey aye wuxuu ku yidhi nadarta hadegdegi wey nadarta fiiri horta masalada ka baaraandeg oo iska fiiri wey masalada ka baaraandeg oo iska fiiri faida kaana zamaanu zamanku hadduu yahay yastaqriqu mid e, e, maanshaynaya oo wada qaadanaya alcibaadata cibaadada mid wada qaadanaya hadduu yahay waktigan lagu amray oo lugi zamanka lagu xiray cibaadada iyo cibaadadu waa isla egyihiin wey cibaadadan watiga lagu amr bad watiga alla imo yiri watiga cibaadadu waa isla eg yihiin wey ma kala badna cibaadaduna kama badna waktiguna kama badna waa isleeg waa isku go'ayaan salaadda haddaad u istaagto salaadda waktigaasay ku go'antay daqiiqadna kama dheera daqiiqadna kama yarow fain kaana zamaanu hadduu yastakriqu cibaada cibaadada mid maanshaynayo wada gaarahayo wada dhammaysanaya hadduu yahay ka sawmi soonkii oo kale weeye fii shahri ramadaan ka sawmi fii nahaari ramadaan inuu yihah saas ku mitaaliya ka ficnaan lahayd ka sawmi sida soonkii oo kale weeye fii nahaari ramadaan maalin ramadaan la joogo inuu yihahdo ayb lakin asagu mitaalkaas uma kuheli ka sawmi oo kale wey soonka fii shahri ramadaan shahru ramadaan maalmaha lagu yihi soon iyo soonku ma kala badno wey hadday bishu sagaal iyo labaatan noqoto iyo hadday soddon noqoto ma kala badno waa isla eg yihiin wey ma kala maalmo gooniga kuu soo harahaya ama kaa yaraanaya ma jiraan w wuxuu ku yihi lazimahu waxaa qofka laazim ku ah mukalafka waxaa laazim ku ah ficluhaa ficlu cibaada cibaadada inuu la yimaado calى اlfawri si deg dega inuu ula yimaado cinda dukuuli اwakti waktigu markuu saa u galaba markii waagu fajarku dilaacaayo oo raashinku uu kaa noqonayey soonkuna waajibaya markaasba inaad af haysato ayaa waajib kugu noqonaysa wajaba lazimahu waa qofka mukalafka laazim ku noqonaya ficl ficl cibaada wey calى اlfawri si deg dega weeye cinda dukuuli اwakti waktigu markuu soo galaba waktigu markuu saa u galaba inaad u degdegto ayaa lagaa rabaa limaada lannu cibaadada iyo waktigu waa isla egyihiin haddaad marka waktiga aad cibaadadii dib usii dhigto waxaa weeye waktigii la rabay inaad cibaado ku buuxiso qayb ka mida ah oo cibaada ka maranta kaa tegaayo warkaana lama rabo war bannaan maaha wey wain kaana zamaanu hadduu zamanku hadduu yahay awsac mid ka waasicsan oo ka badan weeye min qadri cibaadati cibaadada qadarkeedii mid ka badan hadduu yahay qadarka cibaadada waa ka badan waqtigu waa badan yahay wey salaad tukaa lagu yidhi laakiin salaaddu waa shan daqiiqo waa toban daqiiqo waktiguna hee waa laba sac saddex sac toban daqiiqo iyo saddex saac waxaadu kala badan yihiin awlaadu kala badan in kaana hadduu yahay zamaan wey awsaca mid ka waasicsan oo ka badan min qadri cibaadati cibaadada qadarkeeda weeye ka salaati duhri oo kale weeye salaada duhur oo kale weeye salaada duhur maxay udhexaysaa maa bayna zawaali intay qoraxdu ka suulayso oo bartanka ka leexanayso ilaa an yasiira intuu ka ahaanaya dilu kuli shayin shay kasta hooskiisa mila isagoo kale ka ekaanayo buu ka taga markay saa u suusho duur waa bilowdo wey ilaa hooskaagu adigoo kale uu ka noqdo duurku intaa waaj marka waqti muwasaca oo dheer weeye wajaba waxaa waajibahaya wey wajaba alficlu dheh wajaba alficlu ficilku waa waajibahayaa fii awali lwaqti waktiga ugu horey waajibahayaa weeye wujuuban buu waajibahayaaoo muwasacan waasica w ficilka marka ugu horeysa sawaalka saa loo gaaraba inaad salaaddii la timaado waajibkeedii waa ku qabanahayaa laakiin ma haddaa layga rabaa may lagaama raba hadda wey waajib muwasaca wey ilaa uu salaada waktiga duurku ka baxaayo intuu ka taagan yahay waa iska jooge dukaankaaga iska ganacso kitaabkaaga iska dhegayso shaqadaada iska qabso meelahaaga iska mar ilaa waktiga u dambeeya daqiiqada ugu dambey uu ka gaarhe waajib muwasacaad haysataa buu ku yidhi shiraazigu wajaba alficlu ficilku waa waajibaya fii awali waqt waktiga ugu horrey waa waajibaya ficilki lagaa dalbay oo salli lagu yidhi salaata duhur lagu yidhi waa waajibaya wujuub cayniya miyaa ama mudayaqa maya waa wujuub muwasaca waajib waasica oo iska fidsan oo intaa saddexda saac oo duhurka uu jiro ilaa casr laga gaaraayo daqiiqada arrintaad salaaddii ka geli kartaa oo ka tukan kartaa sidaasuu maxaa leeyahay shiraasi iyuu ku gebagabeeyow uma intaas kabacdi bu yidhi ikhtalafuu way isku khilaafeen bu ku yidhi iyagiibaa weli hadalkoodiibaa socda hadalkoodibaa socda oo de qolada ku dhahaysa wain kaana zamanu awsaca min qadri اlcibaadati ka salaad qoladaasa iskhilaafsan uma ikhtalafuu waxay isku khilaafeen weeye hal yajibu ma waajibahaya alcasmu inaad go'aansato ictiqaadso qalbiga geliso fii awali اwakti waktiga awalkiisa hore inaad maxaa la yidhaahdaa aad casmiso ood go'aansato badalan xaalu bedel ka yahay casmigu iyo go'aansigu can salaati salaadda go'aan ka yahay salaaddii markii lagu yidhi salaaddu hurtuko oo amar uu ku qabtay awal wakti uu ku qabtay waxaad go'aansatay inaad dib isaga dhigto salaadda saktigan u horreeya inaadan tukan dib isaga dhigato hadhow inaad wakti ka tukanto tusaale gaaban salaaddii duhur markii laga ba jamacada laga baxay adoon tukan baad masaajidkaan timid hadda kitaabka inaad dhegaystaana kitaabkaad wadataa salaaddii ma adan tukan kitaabka baad iska dhegaysata waxaan nihi duhurka e muxuu yahay waa muwasac aad iska fariis kitabka aad la kala baxday o iska dhegeysatay marki wadaad kaa dhow maxaa la ah, uu kitaabka dhameeyena waad istaagto afar racood baad la timid wey miaalka horta si loo fahmo mogta waa in miaalka la fahmo waaqac lagu fahmo aad iska fadhiisatay duhur maadan tukan kitaabkaa iska dhegeysatay maxaa dhacay baa tiri waktigu waa muwasac baa tiri ah, wakti muwasac wey inaa casar in laga gaarayo wa duhur ay marka kitabkaigan dhegeysanaya wadaadku ii fadhin mahaye lakin duhurka waa ii fadhiyaaye yaan wadaadku iga fakanini kitaabka kitaabkaan dhegeysanaya ka hadhow salaaday la imaanaya warkaas war cad maa war cad wey nin usuuliyo wey oo niqaashahay warkaasi waad kala dambaylada kuwii ayagaa iskhilaaf waxay ku leeyihiin haddaad go'aansatay inaadan awal wakti aadan salaadii la imaanin hee oo dib aad isaga dhigto go'aan rasmiya miyaa lagaa rabaa oo ah inaad salaadan dib u dhigayso ood qalbiga geliso ood ictiqaadiso salaadan inaad dib u dhigayso waktiga dambena aad tukanaysa inaad ictiqaadiso miyaa lagaa rabaa ictiqaadkaasina wuxuu ka noqonayaa badalun wuxuu ka yahay hee can isalaati oo lagaa rabay awal wakti inaad la timaado mise lagaama rabe waad iska joogi kartaa haddaan waxba ictiqaadin qalbiga gelin baad iska joogi kartaa hadda saacadda iyo mar saad fiirinayso hadha waktiga u fiirinayso ee yaad ayar hadhow iska tukat warka waa garateen baylanta usuuliin meeshaasi qodqodayaan suma ikhtalafu usuuliinta waxay isku khilaafeen weeye qolada qabta zamanku hadduu muwasac yahay cibaado dib baa loo dhigi karaa kuwa qaba oo waajib muwasaca qaba hal yajibu ma waajibayo alcasmu qofku inuu go'aansado fii awali waqti waqtiga awalkiisa bilowgiisaba inuu go'aansaday cibaadayn inuu dib u dhigahayo bedelan xaaluu yahay weeye bedelan aaluu bedel ka yahay camigu can salaati salaadii xaaluu bedel ka yahay faminhum waxaa ka mida buu ku yidhi man duuliya culumaa ka mida lam yuujib aan waajibin qol aan waajibinoo waxay dhaheen ma waajibahayo oo macnaheedu saaxib alxaashiya ay qaala wuxuu yidhi yajuusu tarkuhu awal alwaqti bilaa bedel anaan waxba go'aansan baan ka tegahayaawo anaan waxba go'aansan ayaan ka tegahayaawo walaa yajibu calى muriidi التaأkhiiri canhu alcazmu fiihi calى اlficli bacdu fi اlwaqti wax go'aansanaya ma jiro waktiga dib salaad dib uu dhigay wuxuu go'aansaday wax qalbiga geliyana ma jiro waktigaa ka tugo qalbiga muu gelin daniisuna iska qabsaday wa minhum waxaa ka mida man duul baa ka mida awjaba waajibiyey alcazma go'aan buu waajibiye wey qolaa waxay dhaheen waa inuu qalbiga geliyo waktigaa inuu tukan doono salaaddii dib baan u dhigay laakiin waxaan tukan doonaa hee waktiga awsadkaan tukan doonaa ama waktiga aakhirkaan tukan doonaa qalbiga inuu geliyo ku go'aamiyo hadduusan saas samayna waa caasibay dheheen limaada liannu ficilkiina lama imaan wakti dambe ula imaanahayana ma go'aansano qalbiga ma gelin bay waa caasibay dheheen ninka asagaa qoladaas halkaasay ka tuureen qolada ayaga halkaasay ka tuureen min waxaa ka mid ah, man awjaba alcazma bedelan xaaluu yahay cazmigu bedel ka yahay can ilficli samayntii aad samayn lahayd la imaan lahayd fii awali اlwaqti waktiga awalkiisa aad la imaan lahayd qolaa saas waajibisay weeye labadaa qowl bay maa marka nambarka labaad waa isaga yidhi ay calaa muriidi الtaakhiiri qofka doonaya inuu salaada dib u dhigo weeye waxaa laga rabaa inuu go'aansado oo falaa yajuusu lahu uma banaana tarkuhu tarku اlficli fi waqti uma banaana ilaa bisharطin shardi in lu leeyahay oo ah alcazmu calى اlficli fi jusءi الثaani jus'iga labaad oo waktiga labaado ila waktigu waa darajaad wey nus saac maxaa hal saac hal sac ee bar laba sac waqtiga darajaad buu noqonaya labadaa qowl ayuu shaaficiyadii ka soo raray shaaficiyada ka soo raray ayb marka eh, in hadda wax hadda macnaha saa u weyn kuma jiro wax hadda macnaha usaa u sii kuma jirto qofku mar haddii la yidhi waajibku waa waajib muwasaca muwasaca haddii la waasiciyey haddii la waajib muwasaca bism mafcuul haddii la waajib waqtigu waa waasic la yidhi ama awal ha ka tukado ama eh, wasad ha ka tukado ama aakhir ha ka tukada isaga u taallaawe laakiin cazmigu iyo inaad tiraa waan go'aansanahayaa iyo ma go'aansanaya adilay u baahan tahay adilana hadda lama hayo wax adila hadda xoog leh oo lahayo lagu kala rajaxo lama hayo wa qaala abu xasan alkharqi wuxuu yiri weeye min alxanafiya eh, weeye waa nin muctaziliya muctazili weeye madhabka muctasilada baatilka oon soo marnay ragga aaminsan oo ololeeya ayuu ahaa culimmadeedii iyo a'immadeedii ayuu ahaa usuul fiqigana wuxuu ku leeyahay aqwaal ataro oo aad u liidata ayuu ku leeyahay wy marka hadda shiraazi wuxuu halkan u keenan anuu ma garanayaba asagay qowlkan waqaala akar asxaabi abu xaniifa uu yidhi hadda uu keenay laa maxalahu min alciraaq limaada lannu kitaabkan wuxuu ku alifnay oo ku socday he muxuu ku socday calaa hee somaanaan soo marin muxuu ku socday waxaa laga codsaday inuu ku alifo calaa asxaabi shaafici soo ma ahayn marka asxaabu alxaniifa iyo abu xaniifa iyo howlahaas inuu hadda keeno waxaa weeye laa xaajata lahu maxay alkarki wuxuu yidhi marka ninka waa nin noocaasa masaa'il usul fiqiga aad u liidata ayuu leeyahy shubahaad badan usul fiqiga ugu dhex tuuray ayuu leeyahy kuwa caqadigaan hada warkiisa iska nin muctazili wuxuu yidhi yatacallaqu wuxuu ku xiran yahay alwujuub biaxadi amrayn buu ku xiran yahay wujuubka wuxuu yidhi horta laba arrin buu ku xiran yahay markii lagu yidhaha salaaddii waa lagugu waajibiyey wujuubka laba arrimood buu ku xiran yahay wuxuuna wataa oo rabaa inuu ku yidhaahdo wujuubku sidiisa wakti cayna oo la bardhabay ma leh waktigu waa mubham buu rabaa inuu ku yidhahdo salaad duhur tukaan lagu yidhi laakiin waktigaa ka tukan laguma awal ka tukan laguma dhihin wasadka ka tukana akhirka laguma dhin wakti waa mubham marka waa garta maylata waktigu waa mubham buu leeyahay wax xadidan oo cayiman oo wakti hebel oo cayiman ma jiro saasuu wataa laakiin muxuu ku caynoobaya muxuu ku berdhamahaya wuxuu ku berdhamahaya ku caynoobaya laba laba arrimood mid kamida buu ku yidhi wuxuu ku yatacallaqu alwujuba biaxad alamrayn laba arrin mid kamiduu ku dhegan yahay wey laba arrin mid kamida ayuu biwakti hayr mucayan way soo madi way tacayinu hada alwaqti biaxad amrayn ima labadi waqti waa kano midku ku caynoobayo ima bilficli inaad ficilka la timaado ficilka markaad la timaado salaada hurtukaa lagu yidhi awalka haddaad la ka tukato waxaan ku leenahay waktiga lagaa dalbay inaad tukato kanu noqday w haddaan ogaan ficilkan ku ogaanay qof kalea dib u dhigay markaas wasad ka tukada waxaan leenahay bu kan markaanahayd markii laga rabay oo laga dalbay mid saddexaad baa dib u dhig mee aakhirkuu tukaday wuxuu leeya waktigaan hadda ayd midkii laga dalbay waad garatee mid walba wuxuu ku caynoobayaabuu ku yidhi hee waktiga uu la yimaado ah, waktiga uu la yimaado warka waa fahmay lata waktiga uu la yimaado wey ayib mid kalabaad waxa weeye aw ama ma ahane bian yadiiqa waa inuu ciriiriyoomo waa inuu ciriiriyoomo oo yaraada alwaqt waqtigu inuu ciriiriyoomo waqtigii salaaddii duur lagu yidhi tuko daqiiqadii waxaa ka haray hee shan daqiiqo salaaddii intii lagu tukan lahaa basaa ka hartay wey wax dambe oo kuu haray salaad duur allahu akbar intaad ka dhahdo assalaamu calaykum basaaba dhimanba huna wuxuu ku tacayana alwaqtu waxaana noo caddaatay salaadda waktiga lagaa dalbay oo lagugu waajibiyey oo lagaa rabay inay tahay tobankan daqiiqo ugu dambaysa intii horena lagaama rabin warkiisa <laughs> warkiisa eh, abu xasan alkharki aad garateen bayla tahay marka saasoo asagu halkaa warkaasoo asagu la yimid warkaas isaga ayuu la yimid wax daliila oo hadda oo macnale keenayna ma jiro wa qaala akar ah, asxaabu abi xaniifa waxay dhaheen asxaabu abi xaniifa isaga laftiisa waa ka mid yahay lakin say u badan yihin waxay dhaheen yatacallaqu alwujuuh biaakhiri lwakti waktiga meesha ugu dambaysa sida kharkan anagu dhihi maynay dhaheen waxaan dhahaynaa wujuubku wuxuu ku xihan yahay salaad duhur lagaa rabo hee aakhiru waqti meesha ugu dambaysa wujuubku qabanaya haddaad awal ka tukato wasad ka tukatana khayr baa qofkaasu la yimid asaga u taallaawo wakhtalafuu waxayna isku khilaafeen weeye iyaga baa sii khilaafay asxaabu abu xaniifa agtarkooda baa iskhilaafa waxay dheheen wakhtalafa haulaa asxaab abu xaniifa waxay isku khilaafeen way iskhilaafeen fa minhum fii man qof dheh cafwan wakhtalafa haulaa waxay isku khilaafeen fii man qof bay isku khilaafeen iyo shaksi bay isku khilaafeen sallaa tukaday weeye fii awali waqti waqtigii ugu horey qofkii tukaday haddaan ay yidhaahdeen wujuubku wuxuu ku tacalluqayaa aakhiru lwakti ka warrama weeye qofkii awal waqti tukada maxaad ka tiraahdeen waa isku khilaafeen marka qofka awal waqti salaadii la yimaada waa isku khilaafeen اkhtalaf haaulaahi fii man sala qofkii tukaday fii awal waqti waqtiga awalkiisa qof tukaday weeye faminhum waxaa ka mida man duul baa ka mida culmo qaala yidhi ina daalika hawsha ayadaa naflun waa sunnay dheheen hadduu awal waqti tukado e wuxuu tukaday waxaan dhahaynaa nafl iyo sunaan dhahaynaa way dheh nafl iyo sunno ayaan dhahaynaa lakin waxay leeyihiin sunnada iyo tatawuca kale waa ka xoog badan y waa mid xoog badan waxay leeyihin nafliga iyo sunnadii kale waa ka xoog badan yahay xoogaa waa ka xoog badan yahay sunnadii kale hadday konton ahayd kanu toddobaatan meelahaas wey waa ka xoog badan yahay waa sunno xoog badan baan dhahaynaa warkaasay yidhahdeen ayib fain jaaءa hadduu yimaado buu ku yihi aakhiru waqti waktiga aakhirkiisi baa yimid waktiga aakhirkiisi baa la gaara fain jaaءa hadduu yimaado آخر الوقت آخر الوقت آخر الوقت ده فإن جاء آخر آخر قاعد فاعلك فإن جاء آخر الوقت وقت آخر سيدو يمادو وليس أوصن أهان قفك فاعلك من أهل الوجوب ذاتك أهل الواجب كما ما هوا هداية مركز صلاة الظهور لأدمها هي قفك أهل الوجوب وأها هو محوها هو طاهرة يا نين والين وبالغ وعاقلة وأها هذا لكن آخر الوقت مركز لقاري هو يدي حائدة وديك بيقبتها ninka hadaayta fayo noo adimay waaba waa shayba aakhir waqti waa waal majnuun wey warka gartaylada marka wuxuu yiri fain jaa hadduu hadduu yimaado aakhiru wakti baa yimid walayse ma anin qofkii faacilka ah oo hadaayta salaada la yimi min ahli wujuub maba ahaba hadda waa ahli wujuub waaba ka baxayba haweeney xaa'ido weeye ayado hadda salaadda ma tukan karto waa majnuuno waa waalan yahayba dhawxi maxaa leeya bacdu aruurinahaya maxaa xal ah wey hadday saa dhacda buu ku yidhi falaa kalaama wax hadal kuma jiro fii anna maa facalahu wixii uu sameeyey kaana naflan sunno inuu ahaw qofka hadduu aakhiru wakti uu noqdo min hayri ahli اwujuubba hadduu noqday awal wakti salaadii uu la yimid inay nafli tahay kalaam kama jiro doodna kama qabaan halkaasay ku waxay ay waqaca naflan yusaabu calayhi sawaaba ficli nafli baa laga sawaabinayao taa ayada muran kama jiro halkaasaan u ridnay dheh waxaa noo caddaatayba aakhirul wakti inuusan ahayn hee ahlu takliif iyo ahlu wujuub inuusan ahayn baa noo caddaatay hadda waa waalan yahay haweeneedu waa xaydo weeye waxba laga maro agga u wey wuxuu horay awal wakti sameeyena sunna uu iska tukaday bay ahayd wain kaana hadduu yahay min ahli اwujuub hadduu yahay soo ma aha manaca waa diidahayaa buu ku yidhi dalika naflu nafligaas wuxuu diidahayaa alladii nafligaasoo facalahu uu sameeyey ba wuxuu diidahayaa min tawajuhi inuu u jeensto oo lagu soo jeediyo alfardu faradkii lagu soo jeediye calayhi dushiisa weeye fii aakhiri اlwakti wakhtiga aakhirkiisii in mar labaad laga dalbo oo farad laga dalbo waxaa diidahaya oo mancinaya hor istaagahayo we nafliga awalka uu tukaday xaraam warkooda ma ujeeda xaraam warkooda war lala yaabo war lala yaabo ayib hadday noo caddaato wa kaana min eh, eh, ahlilwujuub haddii aakhir waqtibu wuxuu noqda ahlilwujuub buu ku yidhi maxaa laga rabaa ahlilwujuub hadduu yahay soo waajib la imo lama rabin in la dhaho ah, soo saas lagama rabin waxaa lagu yidhi manaca naflu nafligii awal wakti uu tukaday ayaa wuxuu leeya waan diiday wey waan diiday qofkan waajib in laga dalba anaa hor maanic baa kugumahayo anaa diiday wey lannu maxaa dhacay laba jeer laba wakti cibaado laba wakti waktigeediina uu joogo laba waktina lala imaanahayo iyaa meesha ka baxaysa marka nafligiibaa wuxuu uh, istaagahayaa weeye meeshii faradku istaagahayaa wey isagoo waajib isu bedelahayo isagoo meeshuu waajibka faradka isu bedelahayo oo istaagahayo ow falsafa in kaana min ahli wujuub manaca dalika naflu nafligiibaa wuxuu diidaya aladii nafligaasoo facalahu qofku faacilku uu sameeyey ayaa wuxuu diidayaa min tawajuhi inuu u jeesto lgu ila adiga marka hadda gu qum markii lagu yidhaahdo soo amar laguma soo jeedin amar lagu soo isqini maa markii lagu yidhaahdo qum markii lagu yihahdo takalla markii lagu yihahdo amar baa lagugu soo wajahay wey siiqatu ifcal baa lagugu soo wajahay wey in hawsha ficil lagugu soo wajaho amar iyo ifcal lagugu soo wajaho nafligaa diidahayaa bay ku dhaheen wey marka manaca waa diidaya dalika naflba wuxuu diidahaya aladii nafligaasoo facalow uu sameeyey oo xagge goormuu sameeye fii awal waqti buu sameeyey de waqtiga awalkiisi buu sameeyey min tawajuhi in lagu soo jeediyo oo lala soo qaabilo alfardu faradka in lala soo qaabilo calayhi dushiisa weeye fii aakhir waqti waqtiga meesha ugu dambaysa in lagu soo jeediyo ayuu diidahaya w saaxibxaaji wuxuu gir u fiirsay ay ina maa facalahu yaqacu naflan aydan ilaa annahu asagu nafligu tabayana waxaa ku caddaatay weye ilaa annahu nafligi tabayana waxaa ku caddaatay suquuط اlfardi faradkii inuu dhacay cindahu cinda nafli agteeda inuu dhacay warka sooma aragtaan fasada wuxuu teeday weeye oo daboolay fasada wuxuu daboolay weeye nafligu masada اfaradi faradka maqli jirtay ficlu sada masada اkhabr ma maqli jirta ajrimaysa kuma aqaan waa ficlu sada he masada اkhabr kana waa naflu sada masada he fard wey la soco fasada wuxuu daboolay weeye masada اfardi buu daboolay fi اlkhuruuji inaad ka baxday can cuhdati ballantii iyo wujuubkii can cuhdati takliif takliifkii iyo waajibka ku saarnaa waxaad uga baxday he nafli baad uga baxday nafli baad uga baxday uga boodi saasay ku leeyihiin xanaaftu qabaan wey marka waa war maxaa la yidhaahdaa ii sheeg malagii galay war jira ma ahow wuxuu yidhi waa minhum waxaa ka mida ayaga waxaa ka mida minhum waxaa ka mida man duul baa ka mida qaala yidhi ficluhu ayagiibaayagibaa sii socdo weli eh, karki warkiis waa aragtay aarkiina waana aragnay qolo saddexaad waa kuwan minhum man duul baa ka mida ah, qaala yidhi ficlahu ficilkiisa uu qofku sameeyey faacilkaahu fii awali اwakti waktiga awalkiisii uu sameeyey muraaca waa la fiirinhayaa bay muraaca waa la fiirinhayaa waa u koranaynaa xukun ku ridi mayno waa naflina odhan mayno waa wujuubna odhan mayno waan u dabaal joogtaynaynaa wey kor baan ka fiirinaynaa Ah, korkaasaan ka eegaynaa balw xaaladu say noqoto hay fain ja muraaca marka waa la ilaalinhayaa muraaca waa la fiirinhayaa xukun lagu ridi maayo fain jaaa hadduu yimaado aakhiruwakti hadduu yimaado e walxaal huwa asagu min ahli lwujuub uu yahay calimnaa waxaan ogaanaynaa annahu asagu facala wuxuu sameeyey waajiban buu sameey baan ogaanaynaa ah, fain jaa akhir wati watiga aakhirkii meesha u dambaysay toban daqiiqa ka dhiman salaadii duhur ay walxaal huwa asaguna qofka faacilkaahu min ahli اwujuub u yahay calimnaa waxaan ogaanaynaa annahu asagu facala inuu sameeyey waajiban inuu sameeyey baan ogaanay waajibka waa ka dhacay baan leenahay haye wain lam yakun hadduusan min ahli wujuub hadduusan ahaanin oo waa waa shaaweeridu waa xaa'ido calimnaa waxaan ogaanaynaa annahu asagu facala wuxuu sameeyey naflan buu sameeyey lannu ahluwujuub aakhir wakti ma ahaw qoladaanu halkaanay sameeyeen qoladaanad mooda oga inay roon qoladaad mooda inay xoogaa agga falsafada inay u dhow yihiin xun ah, ah, wuxuu sheegay maa qulnaahu waxay ahayd wujuuba alficil ficilku inuu waajib yahay fii awali waqti wujuuban muwasacan saasaan soo sheeganay buu ku yidhi ana almuqtadi midka keensanahaya ana almuqtadi lilwujuub midka wujuubka keensanahayaa huwa alamru amarka wey horta wujuubka yaa keena ma sunaa keenta mise amar baa keena wujuub amar baa keena wey ana almuqtadi midka keensana ana almuqtadi ee almadluub midka dalbahayo weeye lilwujuubi waajibnimada midka dalbahaya huwa alamru amarka weeye horta ifcasha ayaa waxay dalbanaysaa wujuubka keensanaysuu ku yidhi ayb waqad tanaawala wuuna gaaray buu ku yidhi daalika kaasoo amarka waqad tanaawala daalika oo amarka awala alwaqti waqtiga awalkiisii wuu tanaawulo waa taabto waa gaaray ifcal markii lagu yidhi awal waqtiga waa lagaa rabaa inaad tira awal waqti laygama raba aakhir waqti baa layga rabaa daliil bay u baahan tahay markii lagu yidhi aqiimi salaa lagu yidhi inaad tira aqiimi salaa hadda laygama rabee saddex saac baan haystaa daqiiq tobanka daqiiq oo u dambaysaan ka tukanaya daliil baa lagaa rabaa daqiiqadda ugu horaysana waa lagaa rabaa daqiiqada ugu dambaysana waa laga rabaa si siman bayna usoo wadagelahayaan qad tanaawala waa gaaray wey dalika amrka awal waqti buu gaaray biqowlihi tacaala bun ku gaaray wey aqimi salaata liduluuki shamsi aqimi salaa salaadii toosi oo og weeye liduluuki shamsi laamka ilaa baa la macnayn oo ilaa duluuki shamsi baa la oran ilaa duluuki mise liajli duluuki shamsi laba tafsiirba waa jiraan fawajaba waxaa waajibay buu ku yidhi an yajiba ficilku inuu waajibo fii awalihi fii awal waqti inuu waajiba waajibayso في أول وقت فوجب كون الوجوب في أول وقت وجوبك أول وقتنا وواجبها وانا لغا ربا ان الله تمادو فوجب وحا واجبي أن يجب الفعل وفعل كون واجبه في أوله أول وقت إنه واجبه أيها لغا ربا صلاة أقيم الصلاة مركي يقول فعل كواك وهياوي لكن وجوبك واك وجوب موسع هذا الله صعو وجوب موسع ولا ولا قلدمي فوجب هذا وكليه waxaa weye fawajaba اlficl weeye fawajaba waxaa waajibtay oo laazim noqotay an yajiba اlficlu ficilku inuu waajibo fii awli fi awal waqti wujuuban muwasacan weeye waajibku waa muwajib waajibku waa ku saaran yahay waan lagaa dalbahaya amarkii ilahi amarka rasuulku waa ku hayaa laakiin e xoogaa ii badan weeye wakhtigaas marka waajibkii hayaw wakhtigaa isaga ayuu ihayaa weeye marka shiraas wuxuu ku gebagabeeyey oo uu rajaxay inuu yahay waajib jamhuurtuna sidaana abaan jamhuurtu sida hadda xanaafta uu ka soo guuriyo xanaaf isku khilaafsan yihiin ma ahana qowlkan hadda isagu uu raajaxay sidaanay madaahibtu u badan yihiin madaahibtu sidaanay u badan yihiin oo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada iyo qayrkoodba sidaanay qabaan baabkan asaga ayaa loo badan yahay oo ah amarku markii lagu amar uu kugu yimaado cibaadaduna ay waktiga ka badan tahay waajibku inuu yahay amarka ficilka inaad la timaada inuu waajib yahay waajibkiisuna uu yahay waajib muwasaca uusan hayn mudayaq iyo waktiga aan lagugu ciriirinayn watiga aan lagugu ciriirin lanno salaad duhur baan haystaa salaad duhur haddaybaa laygu waajiba saddex saac laba saaci bar haddaan haysto waxaa weeye inaan awalka tukado inay fiican tahay fadli badan tahay xadiisya taa lagama hadlahayo taa lagama hadlayo laakiin wujuubka goormu i qabanaya wax laga hadlayo waa inaad la socdo waxaa laga niqaashaya wujuubku sheekhu goormu igu dhegahaya amarkan ilahay aqiimo salaa goormu igu dhegahaya waxaa lagugu dhagahayaa baa lagu yidhi awal waqti buu kugu dhagahayaa laakiin salaadda inaan la imaado miyaa laga rabaa maya waqtigu mumasic buu ku yahay lakin waajibku waa ku saaran yahay so laba masalo kala duwan ma ah laba masalo kala duwan weeye hada billahi towfiiq sal allah wasalam calى nabiyina moxamed wعalى alihi وaصxaabihi ajmaciin